alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray qaybta majaaskaynu ku soo jiray majaaska luqawi iyo caqla loo qaybiyey majaaska luqawiga ana tacriifkiisa mashaayikhdu waa inoo sheegeen allafظ اlmustacmalu fi gayri ma wudica lahu أwala licalaaqaةi maca qariina calaaqada iyo qariinadana waa markaa sharaxnay mihaalka iyo tusaalaha mihaalka iyo tusaalahana waa ku waadixinay haddii labadaa sharti mid la waayo labadaa qayd ama calaaqada ama qariinada la waayo majaaskaasi inaanu sax noqonaynin in lagu xambaarana ayna dhici karin taana waa tilmaamay culammaduna ay ku soo naqliyeen in hadalkii lagu xambaaraa macnaha majaaziga ah inay tahay mid mamnuuca bilijmaac oo ijmaac ku soo rareen diidmada la diidaa waxaynu haddaba gelaynaa noocyada calaaqada aqsaamu alcalaaqa ay haadihi aqsaamu alcalaaqa ama aqsaamu alcalaaqati hada mabxaثuha wاlcalaaqaةu calaaqadu ima almushaabahatu ama waa u ekaansho ka mushaabahati الrajuli الshujaaci lilasadi fi الshajaaca sida ninka geesiga ee kaanshuhu u eg yahay lilasadi libaaxa uu eg yahay fi shajaacati geesinimada uu ka shabaho oo uga eg yahay fi lmihaali lmutaqadimi tusaalaha hor maray gudihiis liannahaa shajaacadu macnan mushtarikun baynahuma waa macne labadooda markaa wadaagaya oo labadooda ayuu ka dhaxeeyaa labadaba waa ku sugantay marka asalkiisu waxay ahayd mushaabahay ku dhisnayd marka tashbiih la ysku shabbahaayo sidaasa asalku ahaa oo in la yidhaahdo fulaanun kalasadi fi shajaacati arkaantii tashbiihee afarta ahayd markay u dhantay saasuu ahaa mushabbah iyo mushabbahu bihi adaatu tashbiih iyo wajhu shabah waa arbacatu arkaan afartaa rukni marku ay dhammaystiran tahay tashbiihii oo qumman bay ahayd haddaba macnihii tashbiiha inta laga gudbiyaa la isticaarooday isticaaro waa maxay waa amaanaysi ama waa toobalcaaro lafdigan baa waxaa loo ammaanaysanayaa mushabbahu bihiga ah ee asadka ah oo la soo qaadanaya markaasaa mushabbaha laftiisii lagu iطlaaqaya mushabbahii waa la xadfayaa adaadkii lagu tashbiiha faa'iidaynaysay waa la xadfaya oo ama xarafka ah ama markaa isimka ah kaafka ama milu wajhu shabahina waa la xadfaya markii hore waxay ahayd ra'aytu rajula kalasadi fi الshajaacati rajulan waa mushabbah asadku waa mushabbahu bihi kaafku waa adaatu الtashbiih fi الshajaacati wa wajhu الshabah waa arbacatu arkaan fi الshajaacati xadaf kaafkoo adaatu tashbiihana xadaf rajulkana xadaf lafdigii mushabbahu bihiga ahaa oo asadka ahaa soo caariyeyso ku dhabsiiyo ku magacaw isaga laftiisii ra'aytu waxaan arkay asadan baan arkay libaax haddaba markaad sidaa u ilaaqdo ra'aytu asadan oo wax kale aanad raacin xaqiiqadii baa lagu xambaaraya wax xaqiiqadii u diida waa inaad ku ladhaa waa qariinadii taas ra'aytu asadan yarmi ama ra'aytu asadan yakhtubu libaax khudbadaynayaan arkay ama libaax wax ganaayaan arkay waxaa markaa la gartay inuu macnahan looga jeedo majaaz oo aan xaqiiqo looga jeedin calaaqadii iyo qariinadiibana meesha waa taallaa qariinadii waa yarmi ama yakhtubu calaaqadiina asalkii mushaabahay ahayd waa tusaale waa majaaz baa la odhanaya calaaqadiisu ay tahay mushaabaho saasaa la odhanaya tusaale labaad erayga shamsi waa qorax qoraxdu haddaba waxay leedahay macno xaqiiqi ah iyo macno majaazi ah waa wadci awal iyo wadcu haanin wadciga hore waa maxay waa tii xaqiiqadaba lagugu soo tusaaleeyo waa alkowkab اlmudii'u alkowkab اlmacruuf kowkabka la yaqaano ee ilayska weyn ee waxgubaya leh ayaa shamsi xaqiiqatan la yidhaahdaa waa macnihii xaqiiqiga ahaa macno majaaziyaa jiro waxa markaa dhacdaa dadka qaarkood in lagu iطlaaqo qorax waxaa loo jeedaa waa ruux markaa dhalaalayo oo wirwirayo waxaad mooddaa yani qoraxoo kale inuu yahay waa majaas calaaqadiisu mushaabaho ahaan jirtay saas wey mushaabaho baa asalkeedu oo fulaanun ama fulaanatun kashamsi fi lwadaa'ati ba asalku ahaa hebel ama heblaayo qoraxdoo kaluu ka dhigan yahay xagga iftiinkiiyo dhalaalkoo kale uga dhigan yahay luqada carbeedna sidaa waa loogu isticmaalaa af soomaaliga laftiisana waa lagu isticmaalaa soomaaligu markay ku magacaabayaan dadka qaarkood hebel qorax ay leeyihiin ama ay qorax leeyihiin ya ama qoraxay ay leeyihiin waa kii qoraxda shabbahaya asalku ahaa marka waxaa ku jirta yani isticaara ku jirta saas ku jirta shaacir carbeed baa gebiyo wuxuu idhi qaama tudallilunii min ashamsi nafsun acazu calaya min nafsi qaama tudallilunii wa min cajabin shamsun tudallilunii min shamsi wuxuu yidhi waxa istaagtay oo qoraxda iga hadhaynaysa nafsun acazu calaya min nafsi naf igaga qaalisan naftayda korkayga waxa istaagtay yani markaa iyadoo i hadhaynaysa ama xaalay i hadhaynayso waxaana la yaab le buuri shamsun tudallilunii min shamsi marka qorax baa qorax iga hadhaynaysa dee laba qoraxoodoo xaqiiqii ma jiraane hal mid xaqiiqa ahaan jirta laakiin hadalka horuu qariinada ku soo sheegayoo uu tilmaamay shakhsi inuu yahay macnihii xaqiiqigaha inaan looga jeedin hore usoo tilmaamay wa min cajabin shamsun tudallilunii min shamsi markaa shaksi wuxuu ku magacaabayaa shams inuu qorax yahay saas yadaa erayada kale dadku ay isticmaalaan oo ay yidhaahdaan markaa tiriig oo kale ay yidhaahdaan oo ay markaa laqab uga dhigaan dadka qaarkood ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo yaduna waa noocaas waa insaane dee tiriig ma aha laakiin waxaa loo jeedaa tiriigu waxa dadku markaysa markaa ay shitaan oo laydhsadaan ayuu markaa ugu iftiin weynaa hadda waxyaalada ka iftiin weyn baa soo baxay dabeed sidaasaa loogu ilaaqay waa majaaz calaaqadiisu mushaabaho ahayd ayuu ah marka wuxuu yidhi calaaqadu ama waa mushaabaho sida tusaalahaa soo hormaray oo kale wa imaa hayru lmushaabahati ama waa mushaabaho waxaan ahayn ka qowlihim sida hadalkooda ay yidhaahdeen carabtu basa alamiiru cuyuunan lahu fi lmadiinati basa waa firdhiyeyoo waa farabadiyeyoo waa ku diray alamiiru ninkii madaxda ahaa cuyuunan lahu indho isaga u sugnaaday ayuu ku sii daayey filmadiinati magaaladuu ku daayey ay jawaasiisa cuyuunta waxaa loo jeedaa jawaasiis baa loo jeedaa yacni dad wax soo dhegedhegeeyo oo wax soo basaaso oo wax soo indhaindheeya waa qaar wax soo basaasayoo mukhaabarada marka ninkii wax basaasayey waxaa lagu magacaaba inuu cayn yahay waa majaaz calaaqadiisu ay tahay juziya weeyi waayo juz ka midaa la iطlaaqay waxaana loo jeedaa kulli oo shakhsi walba indhuhu waa qayb ka mid a haddii qayb inta la ilaaqo juz la ilaaqo kulli loo jeedo waxaa lo waa majaaz calaaqadiisu ay tahay juziyo waxaa la mida udun in basaaska lagu iطlaaqo iyadoo la sheekaysanayo ayaa waxa la arkay kuwa wax dhegaysta mid ka mida oo ku dhegaysanaya daadna ruux iska hadal badan oo marba hadalkiisu meel galo ayaa waxa looga baqay waxyaalaha qaarkood inuu iska galo markaasaa waxaa lagu yidhi ina liljidaari udunan war hooy gidaarka dheg baa u sugnaatay gidaarku dheg buu leeyihi waxaa loo jeedaa mawdica mid wax dhegaysanayaa jooga sarbeebina waa ku jirtaayo kanna in wax loo sheego kuwa kalena kaasina aanu fahmin waa la doonaya marka udunna waa lagu iطlaaqaa caynna waa lagu iطlaaqaa marka juska la sheegaayo shakhsiga jus ka mida kulligiina loo jeedo juskaasi waa inuu leeyahay eh, ahmiyad gaara jus aan ahmiyad gaara lahayn inta la sheego kulli looma wada jeedo ninka basaaskii wuxuu markaa cuskado ama dhegaysiba ugu badan ama eegisba ugu badan isha uu wax ka eego sidaasaa markaa waxa cayn ama udun loogu iطlaaqa wmaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum dadku waxay kasbadaan ama qalbi ama af ama gacmo ama indhow meeshay doonaanba ha ka kasbadaani jawaarixda ha ka dhacdo carabka ha ka dhacdo qalbiga ha ka dhacdo dee masaa'ibka waa sababaysa gacmaha wixii lagu kasbadaa aayaddu sheegtay inay masaa'ibtu ka dhalanayso laakiin culammadu waxay yidhahdeen waa min baabi iطlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli juz baa la iطlaaqoo la sheegay kulli baana loo jeedaayo waxaa laga tilmaamaya waxaa kasbateen haddaa gacmaha maxaa loo gaar yeela waxaa loo gaar yeelay lianna aksara alafcaali tusaawalu biاlaydi acmaasha badankooda ayaa gacmaha lagu qabtaa oo lagu sameeya sidaasaa gacmaha yani gaar loogu xusay laakiin waa min baabi iطlaaqi اljuzءi wa iraadaة اlkuli wa kulu majaazin majaaz kastoo calaaqatuhu lmushaabaha calaaqadiisu ay tahay macnaha xaqiiqiga ah iyo macnahan markaa majaaziga ah xidhiidhka ka dhaxeeya mushaabaho uu yahay yusamaa waxa lagu magacaaba isticaaratan isticaara lagu magacaaba waa caariyeyse liannaka shabbahta uma istacarta lafda almushabbahi bihi waayo maxaa yeelay marka hore waad ku shabbahday uma istacarta dabeedna waad soo ammaanaysatay lafda almushabbahi bihi kii lagu shabbahaayey lafdigiisii wa alaqtahu waxaad ku magacawday cala almushabbahi yani markaa lagu shabihihi mushabbah shabbahe iyo lagu shabahe waa mid lagu shabahayo lafdiga af soomaaliga baa soo yar ekaan kara ya shaksigu waa isagu waa mushabbiho waxbuu ku shabahayaa lafdiganna waa lagu shabahe iyo la shabahe mushabahu bihigu wuxuu noqonayaa la shabahe u noqonaya kii isaga wax lagu shabahayey oo lalahaa waa loo eg yahay ya u eke iyo loo eke u eke iyo loo eke mushabbah waa u eke mushabahu bihi waa loo eke waa saas wey uma istacarta dabeed waxaad soo ammaanaysatay lafdalmushabbahi bihi loo ekaha lafdigiisii baad soo markaa ammaanaysatay wa aطlaqtahu waxaad ku magacowday cala lmushabahi u ekihi ayaad ku magacowday wa kullu majaazin majaaz kastoo calaaqatuhu hayruulmushaabahati calaaqadiisu ay ahaatay macnaha xaqiiqiga iyo macnaha majaaziga xidhiidhka ka dhaxeeya isku xidhayaa hayrulmushaabahati waxaan mushaabaho ahaynoo uu ekaansho ahayn ay ahaatay yusamaa waxaa lagu magacaabaa majaazan mursalan majaaz mursala lagu magacaabaa oo maxaa mursal loogu magacaabay liannahu ursila can qayd اlmushaabaha waxaa laga sii daayey yani dabarkii mushaabahada laga sii daayey marka labada shay laysku shabahayo oo la tilmaamayo inay isu eg yihiin labadii shay waxaa laysugu xidhay yani markaa xadhig ama seeto ama dabar sidaad ka cabirtaba xadhiggii laysugu ysugu xidhi lahaayee u ekaanshaha ahaa baa laga furay ya sidaasaa majaaz mursala loogu magacaabay can qaydi mushaabaha laga furay oo laga sii daayay marka labadaa qaybood baa loo qaybiya isticaaro iyo majaaz mursala mid walbana qaybay usii qaybsamaan ile kitaabkeennu waa mujmalo baabkan uma asal aha baabkan balaaqa u asalah laakiin wax yaroo koobanoo ijmaaliyu inoo sheegaya si markay kugu soo baxaan tacaabiirta iyadoo la isticmaalayo uu ruuxu u fahmi karo muraadku waa intaas laakiin asal wuxuu yahay xaqiiqo iyo majaaz iyo waxay u asal yihiin balaaqay u asab yihiin fannigaa balaaqada la yidhaahdo isagoo mufasal ah baabkani balaaqada laga helaya waalcalaaqaatu calaaqooyinku xidhiidhada ka dhaxeeya majaaska iyo xaqiiqada bigayri lmushaabahati mushaabaho waxaan ahayn xaalay ku sugan yihiin mutacadidatun waa mid badan liannahaa tacummu maxaa yeelay waxay cammimaysaa kulla munaasabatin yacnii iswaafaq kastay markaa cammimaysaa oo gaadhaysa aw mulaabasatin dheehitaan kastay gaadhaysa oo bayna almacnayeyni labada macne ay iswaafaqayaan ama isdheehayaan munaasabada ama mulaabasadaasoo tusaxiixu sax ka yeelaysa naqlo lafdi erayga in la raro min macnaahu اlأwali macnihiisii hore laga raro ila athaani macnaha labaad loo raro kalkuliyati waa sida eray waa sida markaa kulliyada wey waa in kulli loo nisbeeyo waljuz'iyati sida in juz ama qayb loo nisbeeyo faalawalu ka koowaad ka an tutliqa waa sida inaad sheegto alkulla shayga isagoo dhan baad sheegaysaa wa turiida aljuz'a waxaanaad doonaysaa qayb ka mid ah waa min baabi iطlaaqi اlkulli wa iraadati اljuz'i shay guudoo caamaa la iطlaaqay ama dhammaystiran qayb ka midaana loo jeedaa kamaa taquulu sidaad tidhaahdo carabi ahaanoo kale weeye qabadat ishurطatu waxay qabatay booliskii waxay qabteen calalisi bay qabteen ashurtatu booliisoo dhan baad sheegtay dee boolisku may wada qaban madax bay leeyihiin meelo kala duwan bay joogaan gobollo iyo magaalooyin kala duwan bay joogaan yaa way fara badan yihiin qabdigu dhammaantood kama wada dhicin oo shurdadu intay la eg yihiin madax iyo manjo inay dhammaan wada qabteen ma aha ee waxaa loo jeedaa bacdiyaga ka mida qabtaa loo jeeda waxa la mida reer hebel waxay dileen nin qatala banuu fulani rajula ya reer hebel nin bay dileen reer hebel way badan yihiinoo yani muiic iyo caasiba waa leeyihiin mid masjidka uun fadhiyo oo wardiga iyo cibaadada uun iska wada mid danihiisa kale ku foofay mid faasiqa nooc walba waa dilku kama wada dhicin reer hebeloo dhan waxaa loo jeedaa qaar iyaga ka mida walow shaksi quraba ha ahaadee ayuu ka dhacay marka maxaa loo leeyahay reer hebel baa nin dilay waa min baabi ilaaqilkulli kulli baa la ilaaqoo la sheegay jus baana loo jeedaa wax ka mid ah ayaa loo jeeda cid yaga ka miduu ka dhacay baa laga tilmaamaya waa majaas calaaqadiisu kulliya tahay idilqabdu maxaa yeelay qabashadu boolisku ay qabteen tuuga lam yaxsul kama dhicin min jamiici shurطati booliska dhammaantii kama wada dhicin wainamaa xasala min bacdihim wuxuu ka dhacay qayb iyaga ka midu ka dhacay oo tuuga qabtay waxaa la yidhaahdaa si guud marka la eego waa majaas aan calaaqadiisu mushaabaho ahayn wuxuu noqonayaa majaaz mursaluu noqonayaa calaaqada nooceedina waxay noqonaysaa kulliyay noqonaysa kuliyo ayay noqonaysa kulliye waxaa loo yidhi waa min baabi iطlaaqi اlkulli wa iraadati اljuz'i ama bicibaara ukhra min baabi iطlaaqi اlkulli wa iraadati اlbacdi wاthaaniyatu ta labaad oo juz'iyada ah ila kalkuliyati wاljuz'iyati buu hore ku yidhi ka iطlaaqi اlcayni sida erayga cayn oo kale in la sheego wey wa iraadati kulli اlinsaani loona jeedo qofkoo dhan fi lmihaali اlmutaqadimi tusaalaha soo hormaray gudihiis liljaasuusi lagu iطlaaqo basaaska lagu iطlaaqo cayn baa la sheegay wa arsala fulaanu caynan hebel wuxuu soo diray il buu soo diray waa majaaz majaazkaa waxaa looga jeedaa yani cayn baa la sheegaye shaksi wax markaa yani basaasayuu soo diraa loo jeeda axaadiista way ku soo aroortay iyadoo cayn lagu iطlaaqayo basaaska axaadiista qaarkood bay ku timi marka taasoo kale khilaafkeedu wuxuu iska noqonayaa lafdi ta hore ee markaa kuwa horeynu soo maray majaaska calaaqadiisu mushaabahada tahay ama kuliyada tahay waa iska khilaaf lafdi wakadaa sababiyada iyo musababiyada ashyaada la midka marka shuruudahaasi dhammaystiran yihiin ma usluub carabiya lagu iطlaaqi lagu magacaabay mise majaaz baa loo bixin waa iska khulfi lafdi khilaafku xaqiiqi markaa maaha waa lafdi khilaafka lafdigina shiddo badan ma leh haddii markaa waxa weeye nas diidaya aanu jirinoo yani markaa la odhanaynin naskii baa la khilaafay ama mafsada ayna ka dhalnayn marka cayn in la iطlaaqo insaankii oo dhan loo jeedo laga wado waxbuu basaasaya aynay tahay min baabi iطlaaqi اljuzءi wa iraadati اlkuli waxay noqonaysaa majaaz calaaqadiisu ay tahay juz'iye ay tahay caam ahaanna wuxuu gelayaa noocii majaaska mursalka ahaa waayo qaydulmushaabaha laga sii daayo oo calaaqadii mushaabaha maahe waa wax kale wa kasababiyati waa sida in sabab loo nisbeeyo aw ilmusababiyati ama musabab loo nisbeeyo la sababe sababe iyo la sababe faasababiyatu ka sababta loo nisbeeyey an tuطliqa waa inaad sheegto asababa sababta ayaad sheegtay wa turiida waxaanad u jeeddaa kii la sababay sababe iyo la sababe ka an taquula waa sida inaad tidhaahdo racayna alkhaysa waxaanu daaqnay roobkii baanu daaqnay dee roob lama daaqo roobku waa biyo waa la cabbaa ha yeeshee roobku wuxuu sababayaa nabaad iyo geedo khayskii waa sabab nabaadkiina waa musabab marka waa min baabi iطlaaqi sababi wa iraadati lmusababi sababtiibaa la sheegay musababkaana loo jeedaa waa majaaz calaaqadiisu ay tahay sababiye ay tahay waa majaaz mursala calaaqadii waa joogtaa qariinadiina waa taallaa oo qariinadii maxay tahay racaynaa marka lagu yidhi waa daaqnay dee biyaha lama daaqo waa daaqnay taasaa caddaynaysa oo qariinadii ah hadda xagga hore aan ku noqonno marka haddaba la yidhi qabadat ishurطatu cala allisi garannay inay calaaqadii ku sugan tahay oo ay tahay kulliye ay tahay min baabi iطlaaqi اlkuli wa iraadati اljuz'i qariinadii meeday qariinadii way la socotaayoo caqlan baa loo garanayaa qabdigu inaanu ka wada dhicin shurdadoo dhan oo qariinadu mar waxay noqotaa lafdiya marna waxay noqotaa xaaliya marbay waxay noqotaa caqliya caqlan baa sidaa la garanaya waa marka haddaba la yidhi jaasuuskii ama basaaskii cayn lagu iطlaaqay oo la yidhi basa alamiiru cuyuuna lahu fi اlmadiinati garannay inay calaaqadu tahay juz'iyo qariinadii meeday qariinadii waxaa la garanayaa marka la yidhi ninkii amiirka ahaa indho isaga u sugnaaduu magaalada ku soo daayey indho keliyoo soconaya oo aan ashkhaas ku sugnayn in la soo daaya oo iyagu ay wax indha indhaindheeyaanoo arkaan inaynay suuragal ahayn caqlan baa loo garanaya ee waxa la soo dirayaa waa ashkhaas qariinadiina markaas saasay u taallaa wlmusababiyatu majaaska calaaqadiisu ay tahay musababiyo mid musabab loo nisbeeyey an tuطliqa almusababa waa inaad sheegto la sababaha wa turiida sababa aanad u jeedo sababaha aad u jeedo la sababe iyo sababe midna waa sabab midna waa la sababe marka musababkii oo kii la sababayay ah ayaa la sheegay waxaa se looga jeedaa la sababaha ha la sheegee sababta lafteeda loo jeedaayo muraad ah ka an taquula waa sida inaad tidhaahdo amdarat isamaa'u samadii waxay da'day rabiican doog bay da'day alla samadii doog bay da'day dee samadu doog ma da'do nabaadku cirka kama soo dhaco ee arladu ka soo baxa maxaa loo jeedaa waxaa la garanayaa muraadka looga jeedaa inuu yahay yacnii roob bay da'day roobkiibaa waxaa lagu magacaabay doog baa lagu magacaabay doog ayaa lagu magacaabay oo maxaa roobka doog loogu magacaabaya yacnii roobku isagaa dooga sababa oo roobkina waa sabab doogguna waa musabab ya marka maadaama roobkiiyo doogu ay sabab iyo musabab isu yihiin musababkii oo doogga abaa ah lagu magacaabay sababta lafteedii baa lagu magacaabay marka waa majaaz calaaqadiisu ay tahay musababiyo nooca majaaska mursalka abaanu ah baanu gelayaa liannahu ursila can qayd lmushaabah qariinadina waa la socotaayo caqlan baa loo garanayaa cid kastoo caqli lihi inaan doogu samada isagoo sidiisaa ka soo dhicdhicin ew arlada ka soo baxo wa kalxaaliyati laamku waa shadan yahay waa sida markaa xaaliyada wey shaygii makaan ku sugnaa ama zamaan ku sugnaayee xaalli ahaa wa xaallun bimacnaa saakinun ayaa la sheegay bian tuطliqa yani majaaska calaaqadiisu aynay mushaabaho ahayn waxa kale oo ka mid ahaaday xaaliyadoo kale ka mid ahaaday bian tuطliqa waa inaad sheegto alxaalla kii xaalliga ahaa baad sheegtay xalla fi lmakaani fa huwa xaallun makaankuu ku sugnaadayo waa xaalli waa mid ku sugan xaalligaad sheegtay wa turiida almaxalla waxaanad u jeedaa meesha lagu sugan yahay laftiida hadda meeshu waxay noqon kartaa zamaan waxaanay noqon kartaa makaan aw ilmaxalliyati ama calaaqo waxay noqon kartaayoo kale aan mushaabaho ahayn maxallioo kaley noqon kartaa mid maxal loo nisbey ti hore xaalli baa loo nisbey tan dambana maxal baa loo nisbey bian tuliqa waa inaad sheegto almaxalla meesha ama makaanka lagu sugan yahaad sheegtay wa turiida alxaala fiihi waxaanad uga jeeddaa kii maxalka ku sugnaa ama makaanka ku sugnaa ilaa hayri daalika ashyaa kale yani markaa iyaday weheliyaan ay maca hayri daalika ama adif ilaa hayri daalika ashyaa kale uu idaafaya ku dar majaaska calaaqadiisu xaaliyada yahay mashaayikhdu may tusaalayna haddaynu tusaalayno wuxuu noqonayaa saylun mufcam ya ra'aytu saylan mufcaman waxaan arkay daad la buuxiyey baan arkay daadku ma isagaa wax buuxiya mise waa la buuxiyaa maya daadku weel ma aha oo isaga gudihiisa lama buuxiyo ya ee yani waxa la buuxiyaa waa marka amaakinta markaa daadku maraya buuxsama sida marka isagaa togoo kale togiyo labada qar maraya oo daf ah ya ayaad aragta markaasaad tidhi ra'aytu saylan mufcaman waxaan arkay daad la buuxiyey waxaad u jeeddaa yani meeshii daadku marayay ee makaanka ahayd waadigii baad u jeeddaa oo la buuxishaan arka marka waa min baabi iطlaaq اlxaali daadkani waa xaalun fi lwaadi wuxuu ku dhex sugan yahay oo dhex maraya yani toga waxaa la mida marka isaga haro weyn ayaad aragto markaasaa tidhi waxa weeye waxa soo galay marka isaga haradii ama waxa markaa yani halkan ku sugan yani saylun mufcam saylun mufcan baa tidhi ayaan arkay waxaa loo jeedaa makaankii buu buuxiyey marka mufcam waa ismafcuul waxaad u jeeddaa waadi la buuxiyey ayaan arkay waa min baabi iطlaaqi اlxaalli wa iraadat اlmaxalli maxalkaa la buuxiyeye xaalligu waxbuu buuxiyey xaalligii adigoo sheegay oo daadka ah in la buuxiyeyna aad tilmaantaad waxaad uga jeeddaa waadigii iyo toggii baa la buuxiyey xadiiskii waa tii ku soo aroortay waxaa laga geliyey min qibali rijlayi اlqabri soo ma ahayn min qibali rijlayi اlqabri qabriga labadiisa addin ya ma laba addin buu leeyihi maya qabrigu laba addin male laakiin wixii la dhigaayey ruuxii la dhigayaa laba addin leh waxaa loo jeedaa makaankii labada adin laga dhigayey ee qabriga ka mid ahaa min baabi iطlaaqi اlxaali wa iraadat اlmaxalli ama maxalliyuu noqdaa oo maxalkaa la sheega waxaana loo jeedaa xaalligaa loo jeedaa maxalka marka la sheegee xalliga loo jeedo waxaa laga tilmaamaya ramadaan baa soo gashay masalan markaasaa la yidha nahaarun saa'im waa maalin sooman waxaa loo jeedaa dadkaa soomayaa loo jeedaa maxalkii zamaaniga ahaabaa la sheegay xaalliga zamaankaa joogana laga tilmaamaya fulaanun leyluhu qaa'imun wa nahaaruhu saa'imun hebel habeenkiisuna waa taagan yahay oo salaad buu u taagan yahay habeenkiisu maalintiisuna waa sooman tahay waxaa loo jeedaa isagaa maalinta gudaheedana soomaya habeenka gudihiisana kacaya waa min baabi itlaaqi eh, maxalli wa iraadati alxaalli ayaa loo jeeda bal makru leyli wاnnahaari dhagartii habeenkiiyo maalinta ayaa naga awday oo naga manciyey yani xaqa ay saddana bal makru اleyli wالnahaari id ta'muruunaha ay saddana makruleyli wاnahaari saddana baa macnuhu dhacay dhagarta habeenkiiyo maalintaa naga manciday xaqa inaannu qaadanno oo raacno dee habeenkiiyo maalintu wax ma dhagraane waxay u jeedaan habeen iyo maalin gudaheeda dhagartaana dhagrayseen ya taasaa looga jeeda marka waa min baabi iطlaaqi اlmaxalli wa iraadat اlxaalli yani saasaa looga jeeda <clears throat> makaankuna waa saas leeg <clears throat> in makaankii la iطlaaqo oo loo jeedo xalligii makaanka ku sugnaa in laga tilmaamayo anwaac badan bay calaaqaadku u qaybsamaan bacdii waxay gaadhsiiyeen ilaa soddon iyo dheeraad bay qaarkood gaadhsiiyeen anwaacda calaaqaadka oo waxaa ka mida mujaawara ka mida waxaa ka mida tasmiyatu shay biictibaari maa kaanaa ka mid a ah. cagsigeedaa ka mid a ah. tasmiyatu shay biictibaari maa yakuunu baa ka ah. wax mutawaqacoo la filaayo in sidii wax waaqicoo dhacay laga dhigo oo marka mudaaric maadi laga cabiraayo ama maadi laga cabirayo mudaaric loo jeedo waxay gelinayaan anwaacda majaaska waana usluub saaiqa muraadka looga jeedaa haddaanu dheeh gelaynin oo qariino caddaynaysaa ay jirto oo la garanayo waxay noqonaysaa mid saaiqa wey wanufika fi suur suurkii baa la afuufay suurkii miyuu tegayoo horaa loo afuufay miya maya waa la afuufi doonaa baa loo jeedaa ya ee weli lama afuufin haddaa maadiga maxaa looga cabiray maadiga waxaa looga cabiray culammada qaarkood waxay yidhaahdeen oo ay ka tilmaameen tacbiirkunbaa kala duwane waa laysla ogol yahay usluubku inuu markaa yahay saxe yani siduu muxaqaqa u yahay baa waxay ka dhigan tahay sidii wax dhacay oo kalea loo hubaa si inagu waxa dhacay u hubno oo kale ya ayaa markaa ay dhab u tahay inuu dhici doono marka haygii dhii yani markaa shaygii dhacaayey oo dib ka dhici doona ee muxaqaqa ahaaba waxaa laga soo qaaday sidii wax dhacay taasoo kale laga soo qaaday <clears throat> shay aan eh, la hubinna waa dhacdaa usluubka ama luqada carbeed in waxa weeye eh, maadi laga cabiro isagoo mudaarica oo noocaasoo keliya kuma gaaraha cagsiguna waa dhacdaayo shay hore u dhacay sidii wax markaa dhacaya hadda ama markaa dib ka dhacaya ama haddaba dhacaya in laga dhigo xikaayat alxaali almaadiya maatay culammadu yidhaahdaan xaala maadiya laga xikaayoonayaayoo sidii hadda wax dhacaya baa looga xikaayoonaya si loo tasawuro wahaakada anwaac badan baa iska jirta inii araanii acsiru khamra anigu waxaan is arkay oo manaam iyo hurdo ku arkay anoo khamri tuujinaya marka ka la tuujinaya khamri ma ahee khamri buu noqon doonaa tasmiyatu shayi bictibaari maa yakuun shaygii baa waxaa lagu magacaabaya wuxuu noqon doonaa lagu magacaabaya oo wuxuu noqon doono ayaa lagu magacaabay wuxuu markaa markaa yahay ama tasmiyatu shay bictibaari ma yauulu ilayh cagsiguna waa dhacda oo marka hablihii markaa agoonta ahaan jiray guurkooda aayaadka suuratu nisaa ku soo arooree ka warramaya fii yataama nisaai yani markan yataamo ma aha oo agoon ma aha laakiin agoonta way ahaan jireen waa tasmiyatu shay biictibaari maa kaan wuxuu ahaan jiraa shaygii lagu magacaaba oo lagu sii ilaaqay wahaakada marka anwaac badan baa loo qaybiya wاlmajaazu اlugawiyu majaaska lugada loo nisbeeyey yakunu wuxuu noqdaa mufradan mid mufraduu noqdaa wa murakaban iyo mid la tarkiibiyey ayuu noqdaa mufrad mar weeyo kelmad buu ku sugan yahay marna waa murakabo wuxuu ku sugan yahay tarkiib ama jumlo falmufradu majaaska mufradkii huwa maa kaana fi lafdi اlmufradi waa ka ku sugnaaday lafdiga kelida ah ee kelmadda ah ku sugnaaday wa taqadamat amsilatuhu waana soo martay tusaalayaashiisu way soo hormareen oo intaa aynu tusaalaynay dhammaan waa majaaz yani lugawi ah oo weliba mufrad ah oo kelmad ku sugan nooca labaad walmurakabu majaaska luqawigaee murakabkiina maa kaana fi ljumali waa kii ku sugnaaday jumlooyinka oo jumlo iyo tarkiib buu ku sugan yahay fa in kaanat hadday tahay alcalaaqatu fiih calaaqadu hadday ahaatay xalay calaaqadu isaga ku sugan tahay ama calaaqadaasoo kaa'inatun fiihi isaga gudihiisa ku sugani ilaa calaaqo mucayana a looma jeeda calaaqaad badan bay hadda ku dhacaysaa almushaabahata u ekaansha hadduu ahaaday summiya waxaa lagu magacaabaa isticaaratan tamhiiliyatan baa lagu magacaabaa isticaaro tamhiiliya baa lagu magacaabaa tamhiili waa maxay waa tashbiih tamiil iyo tashbiih waa bimacnan marka isticaaro tamhiil loo nisbeeyaa lagu magacaaba wa ilaa haddaynay ahayn calaaqada ku sugani mushaabaha aynay ahayn ilaadani waa in shardiyo oo laa ka daba dhacday ay in lam yakun in lam takun ilcalaaqaةu mushaabahatan famajaazun murakabun waa majaaz la tarkiibiyey oo mursalun qaydkii mushaabahada laga sii daayo laga furay majaaskii mufradka ahaa siduu u qaybsamayo laba qaybood majaaz mursala iyo majaaz yani isticaaro ah labadaa qaybood ugu qaybsamayey ayuu majaaskii luqawiga ahaa ee murakabka ahaana labadaa labadeeda u qaybsamaya wuxuu kaga duwan yahay un jumlu ku sugan yahay isagu oo jumladaasaa waxay noqonaysaa inay majaaz tahay tusaalaha inay ku caddaanaysa marka haddii waxa weeye asalku mushaabaho ay ku dhisan tahay calaaqadu waxaa la odhanayaa waa isticaaro tamhiiliya majaaz lugawi oo murakaba ha ahaadee waa isticaara tamhiiliya la odhanaya haddii uu qaydka mushaabahada ka maran yahay calaaqadu nooc kale tahayna wuxuu noqonayaa majaaz murakaba oo mursala buu noqonaya ka tashbiihi suuratin bisuura waa sida in suurad lagu shabaho suurad muuqaal baa muuqaal lagu shabbahaya wa naqli daalli kii ku tusinayay baa la rarayaa cala suurati almushabbahi biha suuradda wax loo ekaysiinayo oo laleeyahay waa loo eg yahay ayaa lafdi alfaaddii ku tusinaysay baa la soo naqlinaya wa iطlaaqiha laguna magacaabaya calى suurati اmushabaha suuradda markaa waxa weeye u ekaha ah u eke suuraddii loo ekaha ahaa baa la soo rarayaa wixii ku tusinayey u ekaha suuraddiisii baana lagu iطlaaqaya katashbiih الsuuraةi bsuuraةi wanaqli اdaali calى الsuuraةi اlmushabahi biha wa iطlaaqiha calى الsuuraةi اlmushabahati ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo kale weeye limutaradidin mid noqnoqonaayey oo ka walaacayay fii amrin arrin buu ka walaacay war ma samaysaa war ma iska daysaa mutaradid waa maxay waa walaacayaa wuxuu isku hayaayoo ka noqnoqonayaa same iyo ha samayn iyadoo ninkii sidaa u walaacsan yahay oo uu isku hayo inuu sameeyo iyo inaanu samayn baad waxaad ku tidhi araaka tuqadimu rijlan <clears throat> araaka tuqadimu rijlan waxaan ku arkaa adoo adin hormarinaya oo hor u dhigaya wa tu'akhiru ukhraa mid kalena dib u dhigaya ya dee ninkii addinuu hore u qaadayo iyo miduu dib u qaadayo maad arkayn laakiin xagga ra'yigu wuxuu leeyahay nin arrinkaa ma sameeya ma iska daysaa marna wuxuu isleeyahay samee marna wuxuu leeyahy iska dah taradudkaa xagga ra'yigiisa ku saabsan baa waxaa lagu shabahay ruux taaganoo addinka marna hor u qaadayoo isla soco marna ka walaacayoo dib u soo dhigaya oo addinkii soo celinaya marka suuradan waxay xaqiiqi ku ahayd araaka tuqadimu rijlan wa tu'akhiru ukhraa nin labada addin yani waxa weeye kaga shaqaysiinayo marna hore u qaadaya marna soo celinaya marna isla dib ugaba noqba taa xaqiiqo iyadoo ku yahay baa suuraddii mushabbahu bihiga inta la soo qaatay baa mushabbahan ya kan la leeyahay waa u eg yahay ninkaas marna addinka hore u dhigaya marna dib u soo celinaya baa laguba magacaabay araaka tuqadimu rijla watuakhiru ukhra waxaan ku arkaa adoo addin hore u dhigaaya haddana marka addin dib u celinaaya bimacnaa ra'yigaad ka taradudaysaa ninkii soco iyo ha soconin isku hayay oo kale ee dabad marna adinka hore u qaadayay marna ka soo celinaya ka walaacayay saasoo kale aad shabbahdaa mushaabahadii haddaba inta laga guuriyaa mushabahu bihigii mushabaha lagu ilaaqa tarkiibkaas oo dhan ayaa suuraddii ficilkaa ninkaa lagu ilaaqa waxaa la odhanayaa waa isticaara tamiiliya la odhanaya wa qawlika waa sida hadalkaaga aad ku tidhaahdo liman jamaca ciddii kulmisay khaslatayni laba khaslo ama laba sifo labadaa sifo oo damiimatayni xun ka shurbi dukhaani waa sida sigaarka in la cabo wa xalqi lixa iyo garharhka in la xiiro maalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye labada arrinba waa laba sifoo xunxun weeye axashafan wa suu'a kiila ay atajmacu xashafan war ma waxaad kulminaysaa timir xun iyo miis xumo miyaad kulminaysa ninbaa timir buu iibinayaa timirtuu iibinayaa waa caami haddana si wanaagsan timirtii u iibin maayo waxbuu ka yaro garoocanayaayo miisaankii ma dhammaystirayo markaasuu wuxuu yidhi war ma waxaad kulminaysaa timir xumo iyo miis xumo miyaad kulminaysa marka cid kastaoo laba sifoo xunxun kulansataa waxaa la yidhaahdaa axashafan wa su'a kiila lamana bedelo saasaa loogu dhawaaqa marka macnaheedu wuxuu noqonayaa labadan khaslee xunxune aada kulansatay oo garhkana inaad xiirto sigaarkana aada cabto waxaad shabbahdaa kulankaad labadaa kulansatay ninkii timirxumada iyo miisxumada kulansaday oo kalead shabahdaa marka waa majaaz asalkiisu uu ahaa calaaqadiisu mushaabaha ay ahayd waana majaaz murakaba waxaa la odhanaya waa isticaara tamhiiliya la odhanaya marka suwarkaasaa loogu iطlaaqayo waxay yidhaahdaan almuhulu laa tugayar mahmaahyada lama bedelo siduu ku baxaa loogu dhawaaqa asayfa dayacti laban ya xagaagii baad caanihii dayacday nin odayo oo xoolo leh ayaa gabadh buu guursaday gabadhii baa markaa diiday dabeed markaa wuu fura markuu furay waxay guursatay nin dhallinyaro ah oo faqiir ah dabadeedna markii ay taasi dhacday ayay waxay u baahatay dee caano iyo waxbay u baahatay ninkii odayga ahaayee dee ay diiday bay weydiisatay inuu wax maala siiyo markaasuu wuxuu ku yidhi asayfa dayacti laban xagaagii baad caanaha dayacday waa markii isaga diiddaye ay dooratay markaa dee ninkaa dhallinyarada faqiirka ay dooratay caanaha xagaagii baad dayacday buu kuyihi carabtu markay ku maahmaahayaan cid kastay kula khitaabayaan sideeday ugu dhawaaqaan haddii gabadh lagula hadlayo haddii jamac dumara lagula hadlayo haddii nin lagula hadlayo haddii jamac raga lagula hadlayo asayfa dayacti laban almulu laa tuayar bay yidhahdaan ma maahiyada lama bedelo oo yani marba kalala khitaabayaa la waafajinayaayo asayfa dayacta iyo dayactum iyo dayactuna iyo dayactuma yani markaa lama odhanayo hada ala luqada carbeed almuulu laa tughayar qaacidadu waxay tahay mahmaahyada lama bedelo siday ku baxdaa loogu dhawaaqaa almajaazu alcaqliyu nooca labaad ila qaybtaa hore oo dhammi waxay noqonaysa majaaz luqawi ah majaaskii luqawiga baa markii dambe wuxuu u qaybsamay mufrad iyo murakab mid walibana wuxuu usii sii qaybsamay yani waxaa weeye isticaaro iyo majaaz mursal haddaba qayb kalaa jirto waxaa layahaa almajaaz alcaqliyu baa layahaa majaaz caqli loo nisbeeyey wayakuunu wuxuu noqdaa almajaazu ku caqliyan mid caqli loo nisbeeyuu noqdaa idaa kaanat wa hadday ahaatay alalfaadu erayadu mustacmalatan mid la isticmaalay fi xaqaa'iqihaa xaqaa'iqdeedii baa loo isticmaalay xaqiiqadeedii baa lafdi kasta oo alfaadda ka mida loo isticmaalay walakina tajawuza ha yeeshee gudbintu yacnii laga gudbiyey xaqiiqadii oo macno kale loo gudbiyey xasala wuxuu ku sugnaaday oo ku xasilay filisnaadi tiirinta yacnii loo tiirinaayo oo la leeyahay ficilku isagu iyagu ka dhacay ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo bana alamiiru ninkii amiirka ahaa ee madaxda ahaa wuxuu dhisay alqasra yani guri ayuu dhisay guri filla ah ayuu dhisay fa banaa erayga bana iyo walamiiru ereyga alamiir iyo walqasru erayga alqasra oo ku jira markaa tarkiibka saddexda lafdiba ama saddexda kelmadoodba mustacmalatun fii xaqaa'iqiha waxaa loo isticmaalay xaqiiqooyinkeedii baa loo isticmaalay mustacmalatun fii xaqaa'iqiha waxa loo isticmaalay xaqiiqadoodii baa mid walba loo isticmaalay midna majaaz ma aha banaa majaaz ma aha alamiiru majaaz ma aha alqasra majaaz ma aha mid waliba waa xaqiiqo walaakina tajawuza ha yeeshee gudbinta la gudbiyey oo xaqiiqada laga gudbiyey oo macno majaaziya loo gudbiyey xasala wuxuu xasilay oo ku sugnaaday binisbati lbinaa'i dhismaha in loo nisbeeyey ila alamiiri ninka madaxdaa loo nisbeeyey idilbaani maxaa yeelay ka dhisayaa lahu qasriga dhisayaa xaqiiqatan xaqiiq ahaan u dhisaya alcummaalu waa shaqaalaha ya haddii la yidhaahdo madaxweynihii wuxuu dhisay markaa eh, biriij adag buu dhisay ama guri weyn buu dhisay ama la yidhaahdo wuxuu dhisay waxa weeye laami fiican buu sameeyey dee waxaa loo jeedaa wuu amro amarkiisaa lagu sameeyey laakiin xaqiiqatan cidda dhisaysaa wa ayo waa cidda shaqaalehee loo diray isagu farsamadan dhismaha marka waxa ma samaynoo ma baashirin amarkuu bixiyey yani markaa wixii lagu dhisaayeyna yani waxa weeye waa u amro wuxuu yidhi hala siiyo wuxuuna yidhi dhisa oo bilaaba hadday ugu badato de waa dhagax dhigay intaa wax ka badan de ma samayn marka xaqiiqatan cidda u dhisaysa waa ciddan markaa shaqaalahe farsamada garanayse ka shaqaynaysa ee yani markaa iyagu ku tabcaya yani ciddaa weey marka alfaadan eray kastooo ka mida banaa iyo alamiiru iyo alqasra waa wada xaqiiqo laakiin dhismuhu xaqiiqatan miyuu amiirka uga dhacay mise xaqiiq ahaan dhismuhu wuxuu ka dhacay cid kale maya xaqiiq ahaan dhismuhu xaqiiqo wuxuu uga dhacay cid kale isagu wuxuu lahaa amarka ya kharashka lagu dhisayana waa bixiyey laakiin xaqiiqatan cummaal baa dhisayey ka noocaasoo kale ah waxaa lo odhanaya waa majaaz caqli ah waayo alfaadan mid walba xaqiiqadoodii baa loo isticmaala hadduu isnaadka ku saabsan yahay majaazku waxaa la odhanayaa yani waxa wey waa majaaz caqli noocaasaa la odhanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam o laba saddex afar han afar waa maqan yihi shan lix toddoba siddeed sagaal toban koobiyo toban labiyo toban saddexiyo toban afariyo toban shaniyo toban shaniyo toban lixiyo toban toddobiyo toban siddeediyo toban sagaaliyo toban labaatan koobiyo labaatan labiyo labaatan saddexiyo labaatan afariyo labaatan shaniyo labaatan lixiyo labaatan toddobiyo labaatan siddeediyo labaatan sagaaliyo labaatan soddon koob iyo soddon obiyo soddon saddexiyo soddon afariyo soddon shaniyo soddon lixiyo soddon toddobiyo soddon siddeediyo soddon sagaaliyo soddon afartan subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk